naxariis ii weydiiya fainahu man sallaa calaya ruuxii igu saliya aniga nabi muxamedo salaatan hal mar sala allahu calayhi biha cashran halkii mar igu saliyey toban buu ilaahay subxaana wa tacaala ku salinayaa addoonka asaga ah oo ilaahay baa ammaanaya weeye asalaatu huna waa bimacna hanaa'i weeya uma salu llaha markaad igu sallidaan kadib aadaankan aad cajiibtaan ilaahay ii weydiiya lii aniga alwasiilata dhawaasho alwasiilatu iyo alqurba ila allahi subxaanahu wa tacaala xidhiidhiso xidhiidh ilahay inaan la yeesho khaas ah oon rabbi u dhowaado ilaahay ii weydiiya fa innaha wasiiladuna mansilatun darajo weeyo fi ljannati jannada ku taal laa tanbaqii aan u oon u qalmin ila licabdi min cibaad hal addoonunbaa u qalantaa oo iska leh wa arjuu waxaanan rajaynayaa an akuuna anahu hu addoonkaa anugu inaan noqdo faman sala liya alwasiila ninkii ii weydiiyey ilahi inaan u dhawaado ama darajadaa inaan helo xallad lahu shafaaca shafaacadaa u waajibaysa xallad ay wajabad lazimad bay la macno tahay xallad lahu addoonkaa waxaa xalaal u noqon oo u waajibaysa ashafaacatu inaan u ergeeyo oon er-, aan u shafeec qaado marka waa shafaac khaas ah midda guud ummadda ka dhaxaysa ma waa mid khaasa ah. shafaacada nebi maxamed maraatib iyo darajaad iyo anwaac bay leedahay kutub khaasa ah lagu qoray xadiidku marka wuxuu xambaarsan yahay fadlulaadaan fadlulaadaan maxaa yeelay asagii aadaankii markaad maqashaad ajiibaysa waad ka daba jiibin waad ka daba qaadi kadib suubanaad ku salli calayhi salaatu wasalaam kadibna nabiga waxaad u weydiinaysaa darajada wasiilada la yidhaahdo intaa hore faquulu mila maa yaquul umbaa laga soo reebaa keliya hal masalo xayi eh, cala sala xayi cala alfalax baa laga soo reebaya xay calataynka marka la marayo eh, laa xawla walaa quwata ila billah baa lagu bedelaya marka faquulu mila maa yaquul muadin waa akarka iyo sida ay u tahay wey ama masalada xayacalataynka marka la marayo muadinka waxaad ku ajiibaysaa laa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ku jira fadliga nabi maxamed salligiisoo la badiyo ku jira waxaa ku jira darajada ayadaa ah, nabigun bay u qalantaa wa arju an akuuna ana huwa nabigu wuxuu u yidhi baa la waa edebsi ee waa ogaa nabigu ilaahay inuu darajada asaga siinayo ku gooni yeelay wadaadana waxay leeyihiin edabsi ma ahe waa intaan nabiga loo sheegin inuu asagu leeyahay ee fadliga ilaahay usan loo cadayn nabigu inuu gooni u leeyahay marka uu rajaynayo muslimiintu hadday ilaahay u baryaan in la siinayo almuhim laga faa'idaysta weeye rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa wariya وعن أبي سعيid الخdري رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم قاaل إذا سمعتم النداء aadaanka haddaad maqشhaan faquuluu waxaad tidhaahdaan muslimiinay kamaa yaquulu muadinu muadinku siduu leeyah oo kale ka dabadhaha muttafaqun calayh haddii layidhi muadinka haddaad maqashaan iyo aadaanka ka dabaqaada layidhi laba macnay ixtimaashaa min xayu ixtimaalka marka la furo inaynu intaynu iska sugno oon mu'adinka dhagaysanno markuu dhammeeyo aynu soo bilowno allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadun rasuul allah xay ansa way dhici kartaa waa marka aan nabigu cadaynin haddee saxaabaduna aysan fasirin waxaa kaloo dhici karta faqrada iyo waadhow la yimaadaba inaynu ka daba qaadno sidaasaana saxa nabiguna ummadda baray saxaabaduna ay ku dhaqmi jireen waad ka daba qaadaysa waad la socoraysa markuu la yimaado takbiirta adna waad iman shahaatinka markuu la yimaado waad kala daba iman markuu salaada ugu yeedho ummadda iyo liibaantana ilaahay baa subxaana wa tacaala awoodda iyo amarka u daynaysa waad dhiibaysaa saasaad ku wadaysa muttafaqun calay maxaa yeele waa shaciiro weyn oo mu'adinku u la yimid inaguna inaan la wadaagnaan la doonaya xagga ajirkiisii shaygaa tawxiidka eed in badan ku celcelin jirteed ku wardiyi jirtay mu'adinkana aad maqli jirtay asagoo qaadaya aduguna aad ka daba jiibin jirtay waaga dambe waxaa sahlanaanaysa naftu markay ku qabato in carabkaada ilaahay u sahlo adoon tawxiidka aadan seegin muttafaqun calayh وcan jaabir radi allahu tacala canهuma ana rasuul اlah sal lay slam qaal nabigu wuxuu uhi man qaala ruuxii yidhaahda xiina yasmacu الnidaءa aadaanka markuu maqlo allahuma raba hadihi اdacwaة الtaama wالsalaaة اlqaa'ma aati muxamada اlwasiilaة wاlfadiila wاbcaثu maqama maxmuda اladii wacadtah xallad lahu shafaacaةi ywma اlqiyaama rawaahu اlbukhaari allahuma raba hadihi dacwati taama baaqan dhammayska tiran rabbigiisiyo addacwa waa nidihi aadaankaa loo jeedaa attaama way dhammaystiran tahay wax ka dhiman ma jiro waa aslu diin towxiid baa lagugu yeedhay shahaadatayn baa lagugu yeedhay liibaan baa lagugu yeedhay salaad baa lagugu yeedhay waa dacwa taama laa tunsakh lama nasakhahayo lama badalahayo ma baaba'do ma dhammaato ilaa qiyaami الsaaca adduunka lagu rogahayo laa ilaaha ila allah waa taagnaanaysaa idan waa dacwo dhammaystana saasaa loo jeedaa watamat kalimaatu rabbika sidqan wacadla allahuma raba hadihi dacwati اtaama dacwadan iyo baaqan dhammayskatiran rabbigiisiyo iyo wsalaati alqaa'ima salaada daa'imaysa alqaa'ima addaa'ima lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa salaadan taaganee wakhtigeed u galay ee loo aadaamayana waa la yidhaahdaa wsalaati alqaa'ima aati muxamadan ilwasiilata wاlfadiila salaada taagan rabbigeediiow salaada taaganee wakhtigeed u galay ama salaada daa'imaysee weligeedba jiri doontay muslimiintu ay tukanayaan rabbigeediw aati si oo ugu deeq muxamadan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alwasiilata darajadaasi qiimaha badan ee sarraysa dhowayso wey alwasiila waa darajo nabiga ilaahay ugu dhowaanayo waa darajada keentay nabigu inuu keligii shafaaco qaabo ambiyada koo dhanna ay ka cabsan hawsha ayadaa waa darajada keentay cinda bacdi salaf carshu raxmaan in nabiga lagu fadhiisiiye calayhi salaau wasalaam iyo walfadiilata dheeraad iyo meeqaan dheeraada siiya magac dheeraad ah wabcau allow ka soo saar nabi maqaaman darajo iyo boos maxmuudan la mahadiyo alladii maqaamkaasoo wacadtahu aad u yaboohday nebi maxamed casaa an yabcaaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaamka maxmuudkana waa ashafaacat اlcumaa waa ergada weyn ee nabigu maalinka qiyaama gooniu la noqon doono ee markii addoommadoo dhanba ilaahay ka cabsadaa oo nebiyulaahi aadam nebiyulaahi ibraahim nebiyulaahi muusa ciisa kulla ay cudurdaartaan nabigu uu doono ee uu shafaaco qaadi doono ilaahayna uu ka shafaaco aqbalayo irfac ra'saka toos oo ilaahay wax weydiiso washfac tushafac maalinka la odhan doono nabigu ka ergaynayo uunka in la kala xukumo la xisaabiyo nin walba wuxuu kasbaday lagu abaalmarsho ninkii caafismada ilaahay uu cafiyo ninkuu rabbi u naxariisto banka qiyaam iyo qoraxda laga dareero la kala baxo taasuu nabigu ka ergaynayaa waana maqaamka uu axad walba uu quudarayn doono uu kaman doono nabiga dadku ay aad iyo aad ugu kaman doonaan wabcau maqaaman maxmuudan iladii wacadta nink intaa yidhaahda oo nabiga sidaa ugu duceeya ilaahay baa u abaalgudaya weeye haddaad nabigiisii addoonku jeclaa aad sidaa adugu u xidhiidhisood ugu ducayso xallad lahu shafaacati yowma alqiyaama maalinka qiyaama ninka waxaa u bannaanaan inaan u shafeeco qaado dembi uu leeyahay ilaahay ka dhaafo xasanaadkiisi iyo siyi'aadkiisoo isla ekaaday la baasiyo oo darajadiisii la kordhiyo janno la geeyo isagoo naar gale laga soo saaro la cafiyoo la asturo shafaacaadku ay anwaac badan tahay rawahu lbukhaari xallad huna lazimat wajabat lahu baa loo jeedaa وcan sacd waqas radi allahu tacala canhu can الnabi sal ly slam annahu qaal man qaala ruuxuu yidhahda xiina yasmacu الnida aadaanka markuu maqlo cafwan man qaala xiina yasmacu اlmuadin ruuxuu yidhahda muadinka markuu maqlo ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم muadinkii markuu aadaanka dhammeeyey ducooyinkii lagu ducaysanay xali qayb baad soo marteen ashhadu an laa ilaha illa weysadii weysadii oo kale ducooyin baa ka dambeeyaan ujeedaa haddana aadaankii markaad ajiibto eed nabiga u ducayso oo wasiilo iyo nabiga u weydiiso kadib ducooyinka lagu ducaystay ka tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa la baa wa anna muxamadan cabduhu wa rasuulu intaa damcaneeda waa la yaqaanaa in badan baa la soo maray radiitu billaahi rabban ilaahay baan rabbinimo oogu qancay raalli oogu ahay inuu rabbi yahay imaamulo boqor yahay rubiyadu huna waa almulk wاtadbiir alkhaaliqiyaة wاlraasiqiya ilaahay inuu ku abuuray ku maamulo ku leeyahay boqor yahay maslaxadaada asaguu yaqaan kana shaqeeyo hawsha ayada ah ayaa rabbinimada loo jeedaa wabimuxammadin mar haddii marka radiitu billaahi rabban la yidho uluuhiyadii lama sheegin miya horaan baa waxdahu laa shariika lahu baad soo tidhi uluuhiyadu marka laga hadlayo waxaa uun loo jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha iyo afcaasha iyo aqwaasha adiga kaa imanaysa ee addoonnimada xambaarsan ilaahay keligii la aad weeye wax kale ma ah qul acuudu birabbi اnnaas maliki اnnaas e ilaahi اnnaas ma saddex ilaah baa la sheegay mise saddex xaqoo ilaahay leeyahay baa la kala sheegay inaad fahanteen bay la tahay uluuhiyada laga hadlay waa alcubuudiya alcubuudiya addoonnimo addoon maxaa laga rabaa boqorkiisu uu hoggaansamo allihii abuuray uu mahadnaqo jasaar abaallaawaa uusan noqonin alla isu dhiibo warbaryadaada tawakulkaada isbihaanbihintaada baylahdaada baahidaada bugtadaada alla u sheego weeye cid kale ha la aadin wax adiga kaa imanaya ee addoonnimada xambaarsan ee baahidaada aad ku matalayso ilaahay la taasa waxaa la yidhaahdaa aluluhiya idan aluluhiyatu waa ficlu lcibaad addoommada waxaa ka imanaya meesha cabdilqaadir bay la aadayaan mise allay la aadahayaan w ninkii ilaahay la aada waa adoon muwaxida ninkii kayrkii la aadana waa mushrik aakharana addoommadaas sulxada awliyada iyo culummada lagu khaldamay iyo ambiyada way kaa beri noqon doonaan shuqul laguma laha ilaah annagu shuqul kuma sida nabi ciise iyo hooyadii uga beri noqon doonaan iskaga takoori doonaan yaa addoommada aad ku xadgudubteen iskaga kintakoori doonaan addoon baa tahay allah kule ilaahay la-ad baahidaada u sheego isaga tala saaro isaga ka cabso isaga rajee asaga bari asaga tuug asaga ku miraado ku weyrax saasaa lagaa rabaa hadihi اluluhiya ama rububiya waa ficlu rabbi subxaanahu wa tacaala yiskaga kaa khaldame marka ilaahay falkiisi iyo wuxuu asagu samaynayo iyo wax adiga lagaa doonayo alrububiyatu waa ficlu rabbi ilaahay abuurkiisa addoommada uu abuurayo maamulka adduunka maamulayo uunkiisa amarkuu ku fulinayo wax xagga ka imanaya roob irsaaqad calaf dad iyo duunyo geeri iyo noolal kulla yawmin huwa fii shanin weeye yudabbiru اlmra min aلsama maamulkaas wey ilahay uunkiisa uu maamulayo ficlu rabbi baa la yidhaha rububiyadu rabbinimo awood awoodda rabbi baa laga hadlahayaa uluhiye maxay tahay addoonnimadkaad daciifnimadkaada alla la aad dabaqladii soomaaliyeed ee saddex ilaah baad caabudaan wahaabiyey waxaas caamo aan caqli lahaynoo dabaallo caruurta ku ciyaaro wey fahmdara haysa ma mushrik baad caqli ka sugi mushrig miyaad caqli iyo garaad ka sugaysa adug iyo duunye iyo dad iyo uun iyo alla ninkii kala garan waaye isku labay miyaad inuu ilaahay fahm u fura aad sugaysaa wa yucallimukum shayga cilmigii tawxiidku waa qaali waa dahab dheeman weeye qalbi aan saafiyan lama siiyo qabri fuuntaysan oo shirki ka buuxo oo alakhayre iyo alakhayre iyo aboodi daba taagan oo cara intuu qaada madaxa ku shubanaya shimbir ay xaartay kaas loo furi maayo baabka xaaraan bay ka tahay midda ayadaa iska ogaada midda maxaa soo hadhay towxiid اlasmaa wاsifaat ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyadiisa adoo sakarado addoonoo madax kuusanba walilaahi اlmaal اlaclىa tilmaamaad leedahay magacyana waad leedahay magacuu aabbaha kuu bixiyo laguu walqalay miday hooyadaa kuu kolkooliso mid saaxiibbadaa iyo dhallinyaradu kuu yaqaananay macaariftaadu miday suuqlaydu kuu yaqaanaan midaa responsor ku martay mid kamaandho lagu qaatay meeqa magac a badan yihiin sumado aad leedahay iyo magacyo aad leedahay baa kale jira ilaahay subxaana tilmaamuhu uu leeyahay oo loo yaqaano awsaafu اlkamaal wanucuut اljalaal wاlcadama wlaahi alasmaa اlxusna fadcuuhu biha idan ilaahay magacyadiisii iyo tilmaamihiisi waa inaad barato intaad alla taqaanaad yaad rumaysaa intaad alla taqaanaad baridaa naxariista ilaahay cilmigiisa awooddiisa qudradiisa cizadiisa iyo sharaftiisa waa inaad og tahay ya khafaara dunuub ikfir lii baad leedahay ilaahay inuu dunuubta dhaafa waa taqaanaa intii dooni baad la ekaato ilaahu ii dhaaf waad ku baryaysaa ilaahay magacyadiisood barato asmaa ulxusna la yidhaahdeed kitaabka idinku qorana sagaaan iyo sagaalka ah. inkastoo qaybo kamida ah ay khaldan tahay meeshaa ku qoran hadda ima khusayse wayna ka badan tahay asmaadila intaase magacyada inaad barataan iyo tilmaamaha rabbiga ood ku tuugtaan kagana cabsataan ayaa waxaa la yidhaahdaa towxiid اlasmaai wasifaat awoodda rabbiga iyo maamulkiisa inaad ogaatana maxaa la yidhaahdaa towxiid rububiya addoonnimadka inaad ictiraaftood keligii aadana maxaa la yidhaahdaa towxiid ululiya maxaan khalda markaa wadaadow ma laba ilaah baan baryey saddex mise allo weynoo cadiim ah xuquuqduu leeyahay xaqiisi baan meel dhigay aadamiyo uun iyo allaan kala saaray intaa miyaad fahamtee radiitu billaahi rabban iyo ashhadu an laa ilaaha illa saasay kale yihiin daad fahmi weydo allah kuu sakiro wbimuxamadi nebi maxamedna waxaan ugu qancay rasuulan yidhaahda rasuulnimo nabi maxamed waa inaad aaminto in loo soo diray adduunkoo dhan bashariyadoo dhan bini aadam iyo bashar nabigu aan unsan rasuul u ahayn ma jiro bini aadam iyo bashar nabigu uusan xukumaynin afcaashiisa iyo aqwaashiisa caqiidadiisana ma jiro ninkii yidhaahdo muslimiinto dhan baa loo soo diray aadamoo dhan baa nabiga loo soo laakiin nimanka hindida ee bariga eshiya dega looma soo dirin waa gaal muslim ma aha ninkii yidhaahdo dhan baa nabiga loo laakiin reer macalin looma soo dirin maxaad ka leedihin ya reer macalin baad ka cabsanaysa wadaha musdeene gaal weeye ninkii yidhaahda dadoo dunyaba nabiga waa loo soo diray laakiin nolosha bini aadamka qaybo ka mida nabigu diintiisu ma xukunto meelo kalaa laga qaadanaya sidii wadaadkii ra koonfureed ee cabdiraxmaan adeerkii ahaa maxaad ka tidhaahdeen muslim ma ah adeerkii sheegtaa la abaal la igu le abaalkiisna barbaa gudi laakiin dembiguu gala waa inaan sheega gar matamisa maaha waa aan xidhnaayoo la dhibahayaba intuu meelahan masaajida yimid iyo hidaayihi sigiski iyo ilaa alaamiin buui wadaadka u soo ducaynaha inuu soo daayo dhowr beri waan soo baxay ducadiisii in la aqbala laga yaaba ma'aamintiinni baa la aqbalay mise tiisi baa la aqbalay ilaahay baa garanaya abaalka marun baan gudi doonaa unuu abaallaha inaan gudaan jeclahay tabarun baa ii laakiin qodobka khaladkuu gale khalad loo dulqaadan kara ma aha khalad qaran buu gala mise khalad qaran islaam wey aniga qarankan ka hadlayo hadda khalad qaran islaanoo khatar ah oo aniga iga baxsan iga awood badan buu gal lagama aamusi karo waa khiyaano qoysaan buu ka dhashay waa inay la hadlaan sheekhu waa inuu hawsha caddeeyo xasaan way idulmay igu xadgudbay buu yidhi meelaan hadal wadin buu u dhigay intaan muu caddeeyo waxba xasaan anaabaa dhihi sheekhow raallah canu culays hawshaa iguma haysee ha yidhaahdo hadalka saasaan ka waday nimankii wax duubayey baa iminjaxaabiyey idaacaddii soomaaliya igu tukatay ha yidhaahdo aniga iga farxlata laakiin warkayga way kala gooye waxaa kugu filan waa inaad tidhaahdo waxaan qabaa kitaabku qur-aanka in loo soo dejiye eh? in ummadda eh, muslimiinta noloshoodoo dhanba uu xukumo siyaasad qado iyo xuduud ganacsi iyo dhaqaale tija wax walba inuu xukumaa loo soo dejiyey qawaacid guud iyo si tafaasiil ah dastuurkuna waa baatil inta hadduu yidhaahdo xaali xumanna waa geynhayaa warkii aan sheegana waan ka toobadkeenahayaa toban jeer baan idiin sheegay aniga dantaydu waxaa waye wax inuu shaksiyad iyo la dagaalan iguma jiro ya yaa u dhahay way oga dareene xusenqalaab wuxuu le culamaa u hagaajiso u dhahday way oga dareen ayagaaba ka shaydaansan isagaaba dhaamay intaas inaad faant war iska ilaaliya war diinkeennan diinkeennan qiimaha badan ka daaya adabdarrada ninkii aan ku qanacsanayn ha caddaysto bannaanka iska maro waxba noqon mahayo innahum lan yuduru llaha shay-an ma maqasheen in allaha lahaniyun can اlcaalamiin ilaahay ooma baahna makhluuqiisa iyo uunkiisa innagaa u diintu ninkii ka dhaqdareerana waxba noqon mayso in cabdalla xasan iyo xertihiisi maxay ku jibin jireen ninkii tegey diintu tegi maysee dadow yaan faranji kuu talinay darawish markay jiibinaysa habeenkii oy dhaanta tubanayso dhaantada qumanayd wayaad tii ogaadana shaydaantayd maa waxaan ka hadlay ninkii tegey diintu tegi maysee dadow he yaan faranji kuu talin hadda yaa idiin taliya faranji baaba la qaate yaa idiin taliya dofarjilibay baa idiin taliya wbilislaami diinan islaamkana diin baan oogu qanca yidhaahdaa ufira lahu danbu intaa maxay ku yeeli war inta ayaan la halmaamin ducadaa yarta ah kuna qawla ictiqaadiya kuna dhaqma dembigaa la diin dhaafaya rawahu muslim وcan anas bn malik radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam adducaau laa yurad ducadu lama celiyo baryada addoonku rabbiguu uu baryo lama noqo lama diido bayn اlaadaani aadaanka iyo waliqaamati inta udhaxaysa ducada udhaxaysa waa la aadaamay salaadii aqimid baa la sugay inta udhaxaysa waa la ducaysta ilahay baa la barya riwaayada tirmid waxay ku dartay famaada naquulu ya rasuul allah xadiidka markuu nabigu intaa sheegay yidhi adducaau laa turaddu bayna aladaani wاliqaama markuusuu banuhu yidhi saxaabadu jaaniska diineed ma dhaafee waxay dha nebi allow maxaan dhahanaa xilligaa ducada la aqbalo noo sheeg duco koobanoon gelinno nabigu wuxuu yidhi sal اllaha alcaafiyata fi اdunya wاlaakhira sal اllaha alcaafiyata fi اdunya wاlaakhira ilaahay aakhariya adduunba inuu idin nabadgeliyo oo dembina ka badqabtaan naarna aad ka badbaaddaan fitnooyin iyo caqiido xunna ilahay idinka badbaadiya alcaafiya waa shay macno ballaadhan meel walba taabanaya sal fi اdunya sal اllah alcaafiyata fi dunya wal aakhiriya adduunba inaad badbaadaan xanuunno ka badbaadaan nabigu xanuunno xumaa ilahi ka magangeli jira allahuma ini acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa sayi اlasqaam aafo weeye in ilaahay xanuunaha xunxunka caqiidada xun fitnooyinka nolosha khariban iyo cadaab aakhira iyo ciqaab qabri ilaahay kaa badbaadiyo dad ku ducaysanaysa raw abu daud wtirmidi wqaala xadiiu xasan abu daudna sakata calayhi fii sunani baab dhantuu qadimo yidhi ducadu lama radiyo adducaa baynam xadiikan keen xadid kalena kuma darin taa macneedu marka agtiisa waa sugan yahay wey xadiidku sanadka dacfi baa ku jira xadiidka oo wadaadkii zayd alcami baa ku jira laakiin shaahid kaluu leeyahay oo ah, baabka axaadiid fara badan oo mutawaatira ku dhow baa ku timid in ducada la aqbalo aadaanka iyo inta udhaxaysa aqimidda intaa waxaa dheer nasaa-i fi lkubra xadiidka qudhigiisa anas buu keenay bisanadin aakhara oo saxiix ah aad ka fiirin kartaan marka adiku waa sugan yahay inaa marka aan kaga tagna adaankii fadligiisa aad buu u yahay baabu fadli salawaat wuxuu baab yahay salaadaha shanta ah iyo kuwa sunanka aba iyo kuwa kale waajibkan shantaba ahaynba fadligay leeyihiin kala tukada loo kala kici waayo qaal allahu tabaaraka wa tacaala ina asalaata salaada wanaagsan ee khushuucdeeda loo dhammaystira arkaanteedii aadaabteedii anshaxeedii tanha sida badan iyo ama lagu yaqaano waxay ka reebtaa ruuxa tukadaee musalligaa ah, can ilfaxshaa'i dembiga foosha xun iyo walmunkari wax la qoonsado faxshaa iyo munkar waa laba dembi laakiin kala daran yihiin midna mid aad iyo aad loola amakaaga ah oo la fajaca ah, oo ruux xataa ku dhaca aan loogu dulqaadan karin midna waa dembi haaliban dhaca munkarba ha ahaade can ilfaxshaa'i dembiga xadhaafka iyo walmunkari xumaha la qonsado bay ka reebtaa salaadu asalkeedu sidaas weeye axaadii dhowro aayaddan macnaheeda ku yimid baa jiroo daciifa ah. hal xadii baa laakiin ka sugan xadii wuxuu ku yimid man lam tanhu salaatu can ilfaxshaa'i wاlmunkari lam yazad min allahi ilaa bucda wfii riwaaya falaa salaata lahu salaadiisu ninkaysan ka reebin xumaha foosha xun dembiga foosha xun ee qallafsanayo iyo dunuubta kaleba aysan ka reebin ilaahay waxaan fogaasho ahayn kama kororsado alla unbu ka sii fogaadaa salaadda waabad eedi wayba kaaga dari ama salaaddiisu ma ansaxayso xadiidka asagoo marfuucana waa la wariyaa can ibni cabaas wa bni cumar saddexda saxaabi waa laga wariyaa laakiin waa xadiid munkara baatila cinda ahli اlxadiid wa daciifun jidda min jamiici turuqihi xadiidka odhanaya salaadiisu ninkaysa ka reebin xumaha ilaahay wuu ka sii fogaadaa ama salaad lagama aqbalo xadiidka xadiis jira maaha cinda ahli اlcilm asagoo mawquufa ama mursal ah can ilxasan اlbasri ama mawquufa can ibni mascuudin ayuu sugan yahay markuu mawquufya wuu sugan yahay mursalku waa daciif oo cabdulaahi baa sidaa odhan jiray xadii laakiin abu hurara isagu saxiixa jira oo sugan nin nabiga maalin u yimid markaasuu nabi allow hebel habeenkii oo dhan buu tukadaa salaatuleyl iyo khayr iyo ku jira waaga markuu baryana oy libdhadu soo baxdana wax xatooyuu bilaabay waa tug yusalli bileyli faidaa asbaxa saraqabu caawo dhan buu tukanaya waagu hadduu baryana xatooyuu bilaabaya miduu ceejiyey miduu farya subax kaga qaalay waaba tug habeenkiina waa bakaa billeyl saariqun binnahaar waa mujiso mujiso wey nabi maxamed wuxuuhi alayh salaau wasalaam sayanhaahu maa taquul hadday sidaa taho habeenkii ilaahay baryo ilaahay ishoos dhigo camalkaa wanaagsan uu ku jiro ayaa ka reebi doonaa wuxuu samaynayo lanno salaatuleilka iyo ilaahay wad habeenka u soo jeedood barido maalin walba ilaah dembigii maanta ilah xaqaa goormaan bixin doona waaga dambe inuu hanuuno oo tuugnimada iska daayo iyo dhaqanxumadaasaa badan haaliban ayadaa ka reebi doonta weeye salaadu marka markay quman tahay khayr bay ku horseedi waddo wanaagsan bay ku geyni an abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaa samictu rasul la sl ara'aytum bal ka warrama fadliga salaadaha laga hadlayaaye iga warrama muslimiina macnihii marka in shayga macnaha macquulka lagu miaaliyo lagu sharxo oo lagu faahfaahayo miaal maxsuusa iyo xadiidku kutusahaya low ana nahran haddii wabi bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa uu marayo yaqtasil uu qabaysanayo minhu min annahri webiga xaggiisa kula yowmin maalin kasta maalin walba hamsa maraatin shan jeer hal yabqa ma hadhahayaa min daranihi uskagiisiiyo wasaqdi ku tala ruuxa asagaa shawax ma ka hadhaya webibaa albaabka gurigaada maraya intaad waddo dheer u qaadod boqoshay maba dhididaysid fidhe iyo busna ku sii qaban mayso gurigaada aad ka soo baxdaba waxyar markaad joogto haddana waad geli shan jeer maalinkii haddaad qabaysato adoon hawl iyo dhib iyo rafaad midna marin ma wax uskagaa idinku hadhahayo qaalu waxay saxaabadu laa yabqaa nabi allahu ka hadhi maayo ninkaa shanta goor qabaystay een meel dheerna aan u fooftamin min daranihi usgagiisi iyo wasakdiisi shay ku hadhi maayo waxba ka hadhi maayo qaala nabi wuxuu uhi fadalika milu salawaati alkhams yamxu allahu bihina alkhataaya fadalika midka asagan soo sheegay waxaa weye webi hortaada maray ood shan goor ku qabaysatay maalinkii waxaa weeye maalu salawaati alhams salaadaha shanta ah tusaalahoodii wey miaalkoodii wey yamxu llahu rabbigaa ku baabiyo ku tirtira bihinna shantaas salaadood alkhataayaa gafafkii aad gashabee ilaahay ku tiraa oo ilaahay ku baabi'iyaa kuugu dhaafaa kafaara gud weeye shanta salaadood dunuubtii sakaa'irta ayd baa rabbi ku dhaafahaya alayna soo mar hawsha ayada tafsiilkeeda muttafaqun calay idan dembiga in la dhaafo shay inagu aan aragna ma aha in lagu dallacsiya wax inagu aragna ma aha waa macno macquuloo maskaxdu ay fahmi karto marka laguu suureeyo laakiin nabigu wuxuu ku siiyey maadaamuu mucallim ilaahay soo dira yahay miiaal maxsuus ah tawdiixu lmacquulaati bilmaxsuusaat baa cilmi alcaqaa'idka loo yaqaanaa macquulaadka in lagu caddeeyo lagu sharxo shay maxsuus ah ilmaha yarkeed wax fahansiinaysa haddaad maroodo u sheegto u fahmi waay oo tiraa bahal geela ka weyn oo dhaga waaweyn oo gacan dheer lahoo foolol taago oo caqba qabsanoo geela u ego wixii o dhan buu dhaqaajin waaya haddaad u sawirto ka war wuu fahmaaya wax eray lagu sheega macnaahaan lagu sheego marka la fahmi waayo haddii asigoo taagan lagu tuso ama lagu suureeyo waad garanaysa marka nabigu dembi dhaafkii salaadaha ilaahay ku dhaafayay siday salaaduhu qiimo badan yihiin dembigana u hoobiyaan ayuu muslimiintu wuxuu ugu miaaliyey wabi qulqulahayo shan jeer maalinka aad ku qabaysato meel dheer aad u aadayn وعن jابر رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم مثل الصلوات الخمس salaadaha شhanta waxay la mid yihiin kaمaثل نahrin sida webi oo kale jaarin qulqulaya hamrin mool ah oon dhay ahayn biyo jilay oo socdo oo la arko gunti la arkaayo salkoodii la arkaayo ma ah waa mool weeye waa madow yihiin god weeye aad u dheer ka maali nahrin webi oo kale ay lamid yihiin salaadaha shanta jaarin qulqulayon fadhi biyaha fadhiya way tabaryar yihiin wixii ku dhacaaba waa bedeli karaa biyahu markay socdaan way xoog badan yihin ayagaa xataa takraarkooda iyo socodkooda waxay baabi'inayaan taxliil bay shay ku samaynaya way furfurayaan nijaasadii way baabi'een way ka xoog badnaanaya khamrin mool oo aad iyo aad u badan calaa baabi axadikum midkiin albaabkiisa min uu ka qabaysanayo webigii xaggiisii kula ywmin maalin kasta hamsa maraatin buu lamid rawahu muslim alhamru bifatxi اlhayn اlmucjama alkaiiru waa biyaha fara badan inaguna mool baan dhaanaa hamrigu inta agga cumqiga iyo inta badanyaa loo isticmaalaa soomaalidu ninka ninka doqonnimadiisu ay badan tahayna khumri bay yidhaahdaan waana erey carabi oo kha'im aynu ka dhignay isagoo isagoo qayn oo doqonnimona waa jira وcan mascuud radi اllahu tacalى canhu qaal ana rajula nin waynu soo maray xadiidka banu ku soo maray ninkan waxaan soo taagnay riwaayadka qaarkood inay sheegeen inuu ansaari ah ana rajula min alansaar magaciisa xataa waa idiin soo sheegay markaan halkaas u maray ana rajula min alansaar baa nin ansaareed baa asaaba min imra'atin qubla riwaayada tirmidi qubla qubla min xaraam ninbaa nin ansaareed ayaa haweenay aan xalaal u ahayn oo ajnabi ka oon yaa dhunkaday min imra'atin wuxuu ka asiibay qublatan dhunkasho faata nabi nabigu u tegay calayhi salaau wasalaam riwaayadii axmed iyo ibnu maaja aynu soo maray yas'alhu can kafaaratiha muxuu nabiga ugu tegay nabi ku dhacaye maxaa uu kafaara gudoo ilaahay ugu dhaafayaa buu nabiga oola tegay yas'aluhu can kafaaratiha falam yaqul lahu nabiyu shaya nabiga ooma jawaab shibbuu ka subanu kadibna ilaahay baa aayaddan soo dejiyey markaasaa ninkii oo baxay loo yeedhay fa ahbarahuma nabiga u sheeg marka xadikii ikhtisaar baa ku jira riwaayadan marka saxiixaynka waa mukhtasara riwaayada axmed ibn maajah baa ka faahfaahsan faahbarahu nabiga u waramay nabiguuu tgocafwan ninkii baa nabiga u warramay faatana nabigu u tago faahbara ninkii baa nabiga u tago xogtiisii nabi allow haweenay ajnabiyad ah ayaan afka la laacay buu yidhi ee maxaa kafaaraguud ii ah faanzl allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey waaqim isalaa salaadaha shanta ah ama salaadihii labada ah intaan la waajib yeelin kuwan shanta ah weeyaane waaqim isala salaada oogoo toosi hagaaji si fiican u tuko arafay nahaar maalinka labadiisa gelin nis hore iyo nis dambe salaada subax iyo salaada waa jamcu zulfa ka qurabin marka wazulafan saacadana tuko oo salaada oog min alleyli habeenka ka mida ah, waa maqribkii ceshihii ama waa salaatuleilkii taajudkii waterkii in alxasanaati wanaagyada la yimaadaay yudhibna waxay tagsiyeenoo baabi'iyaan asayiaati xumaanta iyo dunuubta lagu dhaco ninki wa farxay faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi aliya haada aayadda nabi allow iyo hawshan khaaska ee dembigii maanta aan galay in salaadaha laygu dhaafiyo khayrkan la imaado anuunba gooni ii tahay soo ma ah. wuxuu li jamiici ummatii kullihim ummaddaydoo dhan bay u taallaa ummaddaydoo dhan kuwa hadda jooga ila jooga saxaabada kuwa akhru zamaanka iman doona adiga kuwa kale muttafaqun calayh riwaaya kale xadiidku uu liman camila biha min ummati karaamadan waxay u taalla axad walba muslimiintoo ku dhaqmo oo ummadayda ka mida xadiika waa nagii soo marray wadaad ansaari ayuu ahaa isagoo beertiisa joogo haweeney iska socoto iyo orgob ku yidhi waa kii jiray nabi allow markuu nabigu u warramahaya facaltu biha kulla shayin hayra anii lam ujaamicha shay walba oo rag iyo dumar dhex mara oo xaaraan ah haweenayda waan ku sameeyey laakiin ooma galmoonin buu waxba muusa qarinin idabdarro inaad samayso adoo xal doona haddana aad xaqaqaraysa moogtay waa shuqulxume xunaba allow halkaasay baashu taaganta waxaan dhaafay ma jiro waxba kama tegin laakiin ooma galmoon nabi allow sii dheh intuusan nabigu u imin waa inaga soo marray cumar abubakar buu u tegay wuu u warramay wuxuu hor balaaya kugu dhacday dhaaf waxba kumaayaanu wey haddana cumar buu soo maray waxaas ahaa idhaaf buui waxba kuma hayee nabigu u yimid hawshii baa dhibtay kadibna nabigu waa ka aamusay riwaayada hore xadiidka axmed baa cadday markuu nabigu shib ka oo u dhaqaaqay isagoo rafaat nabiguna abubakar iyo cumar buu kuu raacay oo u dhaqaaqay baa aayaddu timid oo soo dejiyey kadibna waa loo yeelay lagu dul akhriyay sidaasay ahayd idan waxaa ku jira fadliga salaadaha shantaa ee la tukado macaasidii iyo dunuubtii sakhaa'irta ahayd rabbi inuu ku tirtirayo ku dhaafayo ama kabaa'irtu waxay u baahan tahay towbay u baahan tahay taa macnaheedu ma aha in lagu degdego oo la fuudaysto dunuubta yaryarta la fuudaysto lianna culimmadu waxay ku ijmaaceen dembigu ha yaraado ha weynaado in laga toobadkeeno waa waajib fardu cayn ah weliba in looga toobad keeno cala alfawr oo si degdega looga toobad keeno waa fardu cayn dib haddaad u sii dhigto dembi kale weeye takhiiru tawbati waa dambun la socaha dembi baad maanta geli markiiba maadan ka toobadkeenin oo ilahay maadan ilah idhaaf maadan dhihin dembi labaad weeye saacad kalea ku darmata mid saddexaad buu noqonaya si kan walba dembi kalu isu bedelaya halkii dembi meeshuma taaganays dunuub badan baa imanayso ah towbad la'aan ah. iska ilaaliya sakiira sakiira bas intaad maqashaan meesha ku baabi'ina in laga toobadkeeno dembigu sakiira ha noqdo kabiira ha noqdo si degdega oon dibdhigid lahayn looga toobadkeeno waa waajib fardu cayn wey biijmaaci اlmuslimiin waa waajib laakiin min fadli illaahi weeye in lagugu dhaafahe fadaaisha salaada weysada e, tukashada soonka waa ilaahay fadligii wey laakiin adiga waajibku saar wa inaad ka toobad keento labadaas yaan laisku khaldin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس صلاadaha شhanta والجuمعة إلى الجuمعة iyo جuمcada ilaa جuمcada kale tanteeda kale كفاaرة ay مكفiraaت riwaayo kaleba caddaysay kafaaratu mid lagu dhaafid weeye ama way dhaaftaa oy baabi'isaa limaa baynahunna wixii u dhexeeyo dunuubta ah yaryarka maa lam tugsha haddaan la daboolin haddaan lagu dhicin haddaan la tiimbanin alkabaa'ir dunuubta waaweyn rawaahu muslim salaadaha shanta salaad walbata ku xigta duhurka waxaa lagu dhaafayaa dunuubta u dhexaysay salaada subax iyo iyo duhur duhur baad tukatay casar baad tukatay casar iyo duhur wixii u dhexeeyey ee sakhaa'ir dunuubta sakhaa'irtay saasay ku soconaysa jumco ka jumco usbuucan waxaad qulubtay sakhaa'ir ahaa rabbi waa kugu dhaafaya haddaad kabiira ka badbaado maa lam tuusha alkabaa'ir waa laisku khilaafay marka xadiidka mafhuumkiiso waada waxay leeyihin waxaa shardi ah kabaa'irta inaad ka badbaaddo usbuuca ama salaadda ilaa salaadda markaasaa sakhaa'irta lagu dhaafaya haddii laakiin labada saa inta udhexaysa aad kabiira ku dhacdo sakaa'irtan lagu dhaafi maa waa mafhuum khaldan weeye mafhuum khaldan weeye sida waddaha qaarkood ay leeyihiin niman baana rajaxaadda la soco macnuhu waa maxay labada saa inta udhaxaysa wixii dembiga dhacay waa lagugu dhaafayaa ka jumco ilaa jumco waa lagugu dhaafayaa haddaadan kabiira ku dhicin kabiiradu waxay u baahan tahay u baahan tahay loo jeedaabay dheheen nimanka sida hore maray aayadda suuratunisaa bay ra'ygooda ku xoojiyeen in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawn nukafir bay ku duubeen laakiin axaadiista badankood iyo nusuusta xalaqaad soo marteen iyo kuwo kaloo imanayaba waxay caddaynayaan xasanaadkan iyo fadaa'il acmaalkan sakaa'irtoo dhan baa lagu dhaafaya oo xaqullaahi alkhaas ah oo xuquuqu naas aan ahay laakiin kabaa'irtu laguma dhaafee tooba goonay u baahan yahin macnahaasaa loo jeedaa ee shardi la yskaga dhigi mahayay leeyihiin ra'yigaasaan ila quman laakiin niman badan baa ag kaleba rajaxa lanna badan baa hawsha caddaynaysa axaadiita hadda aad soo marayseen ku bilowdeen baabka bal fiiriya kii jaabiro ku xigay dib fiiriya marka hawshaasi sidaa in la yidhaahdaa sax ah rawaahu muslim baa wa can cumaan bn cafaan radi allahu tacaala canhu samictu rasul sl yquul maa min imri'in muslimin qof muslima ma jiro taxduru ay qabanayso salaatun maktuuba salaad la waajib yeelay oo lagu qoray muslimiinta ina salaata kaanat cala muminiina kitaaba mawquutan wey mafruuda laga wadaa oo fa yuxsinu wanaajinayo hagaajinaya wuduuaha weysadeeda wa khushuucaha iyo qalbi xaadirinteeda khushuucdu waa maxay waa in qalbiguna xaadir yahay jawaarixduna ay xasilaan <coughs> ayaa la doonaya iyagoo rukuuca rukuucda sujuudda maxaa looga tegay min baab اliktifaa wadaadaha qaarkood leeyihi min baab اliktifaa saraabila taqikum اlxara wa saraabila taqikum ba'sakum lama sheegin albarda lama sheegin waa lagaga kaaftoomay haddii rukuuc la sheegay sujuudna kaba sii daran wey ilaa hadday ujir ruuxa muslimka ah ee salaad ay qabatay wakhtigeedii uu galay kadibna weyse fiican u weysaystay salaad khushuuc la tukaday arkaantii shuruuddii toosiyey iyo aadaabteedii ilaa kaanad waxay noqonaysa salaada ayada ah kafaaratan mid asturtoo dhaafta limaa qablaha wixii ka horeeyo min adunuubi dunuub ah maa lam tu'ta kabiiratun dembi weyn haddaan lala imanin wadaalika arinka ay salaaduhu dhaafayaan oo rabbi ku dhaafay dunuubta sakaa'irtoo dhan ee xaqulaahiga ah addahra kullahu sanadkao dhan weeye zamanko dhan weeye zamanka nebi maxamed gooni kumuu nabigu ku leh calayh salaat wasalaam xilliga aan joogo kuma aha salaadaha la aqbala bese gooni kuma aha saacatulijaaba gooni kuma aha nis kuma aha nis kuma aha xilli walbay khusaysa wadaalika dembidhaafka asaga ah ee salaadaha saa loo tukaday lagu dambi dhaafayo muslimiintu lagu dambi dhaafayo addahra kulahu zamanko dhan wey xilligu u horeeyey muslimiinta ila xilligu u dambeeyey rawahu muslim baabu fadli salaati subxi wاlcasr salaada casar iyo salaada subax fadliga gooniday leeyihiin waxay ka sii fadli badan yihin maalinka jumcada hadday ku beegmaan waxay ka sii dareen hadday ku beegmaan maalin xurmale bil xurmale waa waqtigu waa kala daran yahay وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين لبدا قبوبك روحي تكاده دخل الجنة جنة قليا متفق عليه البردان والصبح والعصر صلاة الصبح عصر كوي حي إلي صلاة الصبحنا وحل هرددا لما عانسده ونين كتغي باككعه ninbuu ilaahay doortayo hanuuniya unbaa ka kaca baasha aad baa la yskugu nabaa xilliguu qaboobajina kaba sii daran casarkuna waa xilli hawleed waa xilli mashquul ilahaasaa la taagan yahay oo mid mid sheekaynayo mid afka la doontay war iyo mashquul baa leeyahay suuqi baa lagu ganacsiga baa socda waa kala dareen nin wax dabagoosuu leeyahay waa xilli hawleed iyo xilli hurdowey labada salaadood marka ninkii ilaaliya labadaas kuwii ka fuda wuu ilaalinaya waa atambiih waa loo yaqaana biladna cal acla caafa atambiih bilacla ila aladna baa loo yaqaana ninkii subax iyo casar meel saara muduhur iyo mahrib cisho u dahaaya meelbu kuwaasna mu sugahaya muttafaqun calay ee ma aha waa lagu gaabsado inta kale laska sii daaya maaha wa can abi zuhayr cumaarata bni ru'ayba ruwaybana waa lay aلثaqفي radي الlahu tacaalى can qaala saxaabigaa wuxuu yidhi samictu rasul اlah sl lay slam yaquul lan yalija الnaar cadaab ma gelayo naar ma gelayo axadun aadami sallaa tukaday qabla طuluuci الshamsi qoraxdu intaysa soo bixin ka hor waa salaada subaxe iyo wa qabla guruubiha intaysa dhicin ka hor waa casarkii yacni nabigu wuxuu u jeedaa alfajra wاlcasra salaada subax iyo salaada casr rawahu muslim xadiidku qisuu lahaa nin inuu qadari khawaariji ah loo malaynayo nin inuu khaariji loo reer basra ah, ayaa u yimid saxaabigan cumaara ah ibnu ruwayba thaqafi wiilkiisa abubakar baa ka sheekeeyey wuxuuhi jaءa rajul min ahli اlbasra ilaa abi nin reer basra ah ayaa aabbahay u yimid cumaara ah markaasuu hi cumaarow ma adaan nabiga ka maqlay casar iyo subax nin ilaaliya naar gankiisa ma taabato haa buhi anaa nabiga ka maqlay dhagahan kaga maqlay oo qalbigaigaa koobay oo weliba meel heblaan taagnin aan nabiga kaga maqlay buu saxaabigu warkiisuba caddaystay ka maqlaya anaa ka maqlay dhagahaygu waa qabteen qalbiguna waa koobay buu nabigu maalinkan xadiidka ka maqlayna meel heblaa baan taagnayn buu ninkii wuu ka hawshii iyo aafada uu ku jira muslimiinta uu ku xadgudbayo markii la weydiye wuxuu yidhi hada yashhadu anahu samica min rasuuli اllah anahu samica rasuula yaquulu dalik waaba kaba wariyo wadaadkii saxaabo dhan baa dho ha beeniyeen hadduu been sheegaayo ilahay baa ku anfacay basro waa meel aafaysanoo qadariya ka soo baxday oo khawaarij baa ka soo booda oo mucsilaa ka timid meel aafaysan bay ahayd nin ka badbaada waa iska yaraa lku waag dambe ay yidhaahdeen nin reer basra ah oo bidca ka badbaada haddaad aragtaan fardaha kula carara nin reer basra oo bidca ka badbaaday haddaad aragtaan bay dhaheen ninka awliya ilah way fardaha kula carara nin reer kuufo waxaa leeya shiicanimo ka badba hadaad aragtaanna awliyaallahi wey kuufona shiica fadhiday basrana cusulo khawaarij qadariyo balaaya fadhiday xadiidka marka ishkaal baa daahirkiisa laga fahmaayo nin salaada casar tukaday iyo subax ilaaliyey naar ma galaan wadaadu marka xoogo waxay dhaheen waraa min usuuli ahli sunna waljamaca waa maxay dad ahlu tawxiida ah oo ahlu salaad ah oo shanta waqti tukada ayaa naarta geli laakiin aan ku waarinoo laga soo saari xadiidkanna wuxuu yidhi casar le iyo subax le naar ma taabanayso duxana waxaa loo jeedaa naar uu ku waaro ma naar uu ku waaro ma mid lagu halaalmiciyo oo dembiga lagaga dahiro oo lagu nadiifiyo ama lagaga argoosto lagu edbiyo kadibna uu nicmiyo janna u dambaysaa loo jeeda ali daahir nas baa khilaafahay qole waxay weeye intaan nebi maxamed lagu soo dejinin axaadiiii iyo sharaa'icdii waciidka muxaramaadkii waaweynaa ee naar lagu kasbanayay iyo waajibaadka aan la imanin waa qabla nusuuli اlfaraa'idi wاlmaxduuraat bay yidhaahdeen niman halkaasay ku dhufteenoo la tukan jiray casar iyo subax bese la tukan jiray ragcatayn qabla uluuci الshamsi iyo ragcatayn qabla ghuruubi الshamsi ay ahayd qur-aankuna meelo badan buu ku tilmaam hawsha ayada ah axaadiid badanna way tilmaamay salaadda bidaayada inay laba ragcadood oo casarkii ah iyo laba ragcadood oo subax ay ahaayeen shantii intaan la waajib yeelin niman halkaasay ku dhufteen waxay dhahaan wareerinina xadiidku waa min axaadiid alwacdi macnahaasana saxa shan qowl baa ku jirta kaasa ila qowl badan xadiidku waa maxay waa min axaadiid alwacdi waa maxay ninkii salaadahaas laasima ilaaliya asaguna aan edabdaroonin gankiisu naar taaban mayso saa darteed waxay dhaheen culummadu kullu wacdin fii kitaab illaah aw fii sunnati rasuuliillaah fa shartuhu intifaau lwaciid hadii qaacidata ahlusuna waljamaca ninkii sidaa iyo sidaa yeelo wanaagaas janadiisi waa diyaar sax wey laakiin adugu isilaali adugu is ilaali tan waad ku jannageli lahayde laakiin maanic baa kugu qumahaya adaa edab darooday kullu wacdin fii kitaab illaah fa sharطuhu intifaa اlwaciid haddaan ku dhaho ninkii maanta qur ka soo baxee si fiican oga soo baxa toban kunoo doolar baan siinayaa laakiin waa inuusan aayad jebin oon markaad laaximiso lacagta daan kuu diida ma dembi baan galay idan fakulu waciidin wacdin wacdi waa yabo fakulu wacdin yaboh kasta fii kitaab illah aw fii sunnati rasuuli illah fasharطuhu intifaau اlwaciid kadalika kul waciidi fi kitaab اllah wa fii sunati rasuuli lah fasharطuhu intifaau اlwacdi baa asna layidha waa iskeenayaan nin walba oo dembigaa samay naar baa quwaaxi baa qur-aanku odhanaya axad walba oo waxay waxaa samay naar buu gelayaa bay sunnadu odhanaysaa shardigu waa maxay waa in wacdi kale oo ka xoog badan uusan imanin haddaan ka war in allaha laa yakfiru an yushraka qur waa la soo celceliyey ilaahay jannada wuxuu ka xarimay ahlu shirki baa layidhi waaban ka toobadkeene ma shirkigii aan ka toobadkeen ila daba maya in allaha yakfiru dunuuba jamiican ba markaa kullu waciidin fi الshariicati fasharطuhu intifaau اlwacdi wa kullu wacdin fi الshariicati fasharطuhu he intifaau اlwaciid waa laba qaacidoo saa iskaga soo horjeedo ku anfacaysa od kaga badbaadi madhab اlmurji'ati اlwacdiya ومذهب المعتزلة الkhواaرج الوacidiية sunaduna waa byn طرفay waa byn الwacdiية والwacidiية wacdiya waa kuwama oo niman murjo oo yidhi laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulula ruuxu yidhi jannadiisu waa iska diyaar naarna taabanba mayso nirig naga afqur mayso yidhaahdeen warkaasi murjaa ah loo tiiriyaa laakiin meelay ku qoran tahay iyo nin qaba si gooni ah lama hayo muqaatil bnu sulaymaan almufasir yaa loo tiiriyaa walaa yasuc canhu maqaalaad maaligan qoqore waa la isku turtuuraa nimankan warkoodu haddii uu jiro waa maxay yidhaahdeen marba haddaad tawxiidsato oo shahaataynku ku aasaxaan waxaa doonta ku dhuflee jannadaadu waa iskaga diyaar warka miyaa soconayaa warkaa war jiraba nimankaasa wacdiya la yidhaahdaa waciidiyana waa nimanka yidhi wax walbood la timaadoo khayr ah aday kuu tallaa hal mar haddaad khaldanto ood kabiira ku dhacdo ood dhimato adoon ka toobadkeenin naar baad geli waadna ku waari oo afartankii saneen soo tukanayaaw wixii sadaqa aan way wixii qur'aana qaraabo xidhiidhis halgan iyo jihaad birul waalidayn aday kuu taalla qoshigaa bay ku leeyihin so adoo toban shii nin ka xaday oon ka toobadkan maadan dhiminaa naartaada waad ku waaraysaa fircoon baad la midta iyo haamaan naxariis darada nimanka maxaa la yidhahdaa waciidiyo inta aynu kaga tagno iyaaan siyaaqan marka la yelija sunnadu ku yimaadaa isagoo laba macna marna waa makhsuus oo waa kaadaan ka hadallay marna waa caam maxfuud ah la yelija naara mar waxaa jira aan laga soo reebaynin oo dadka noocaasa ay jannadoodu diyaar tahay ayagoon la cadaabin oo naar ayn is aragba jannada gelayaan waa markuu nabigu yidhi sacad mawla xaaib addoonu xaaib lahaa baa nabigu yidhi nabi maxamadow la socuu yidhi xaaib naar buu gelayahay xaaib wuu yar daraaqolyaha addoommada uu leeyahay wuu yar qawdhabin jiray wuu gacan kullaa addoon xaaib uu lahaabaa yar dacwooda nabi allo wuxuu ninka xaaib si xun bay la dhaqmo saasuu ii galay naartiis waa diyaar buuri masagaa lan yalija الnaara أxad shahida badran wa baycat الridwan iskatag baa le kaa hallowday nin reer badar ah ama xudaybiya ka qaybga baycat الridwan naar geli maayo hada caamu maxfuud reer bader saddex boqol iyo meeqa ahayn baad tirahdeen saddexiyo toban toddobiyo toban waxaad doontaan ku sheegay reer bader iyo kun iyo shantii boqolee reer baycat ridwaan naar ay ku waaraan iyo midaysan ku waarin midna taaban mayso say u socdaan ama ha la xisaabo ama yaan la xisaabin jannaday ku dareerayaan hada caamun maxfuud laa yukhasas lan yelija naara axadu shahida badran wa baycat ridwaan laakiin kan oo kale siyaaqan asag waa makhsuus waa min nusuusi intifaa اlwaxiid وعن جندب بن سفyاan jundub بن سفyاan waa saxaabiga u taqan jund بن cabdلaahi wy awgii baa mar loo tir marna aabbihi jund بن cabdاللaahi بن سفyاan رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صل ل سلم man صلى الصبح في جamاعة riwaayad xadiidka kale saasaana sax ah man صلى الصبحa salaad subax ku tukada fii jamaacatin ku tukada fahuwa fii dimat الlahi ilahay magantii buu ku jiraa ilaahay magantii ayuu ku jiraa xadiika abi maalik alashcarina waxaa la socotay fahuwa fii dimat illaahi wa xisaabu allah ilaahay magantii buu ku jiraa wixii khalid u galaan rabbi baa kala xisaabtami adugu ha kaa magangalo fandur ya bna aadam bini aadan oo ka fiirso koro waxa meesha yaalla laa yatlubannaka allaahu ilaahay yuusan kuu dabagelin min dimatii magantiisii bishayin dembi aad gashay iyo dabdaraad ku samaysay ruuxaa salaad subax ku tukaday jamaacada ilaahay magantiibuu ku jiraa khaladkiisana rabbi baa kala xisaabtami bini aadam oo ka fiirso ha kaa badbaado adugu ha dhibaataynin ka leexo dhibaato aad addoonkaa u geysatay saaga salaad subax jamaaca ku tukaday yaadan eedin bannaan ka mar wey bannaan ka mar xajaaju xataa faajiraha daalimaha wاlraajixu annahu kaafirun cinda ahli اlcilm min xayu اdaliil aaquud min aawaaqiid buu ahaa jamaca min ataabiciin baa ku tegey bal aar taabiciin baa aba fuqaau taabiciin baa takfiiriyey markay ku baxaayeen asagii madaxweynihii cabdilmalik way takfiiriyeen inuu jaa'ir yahay ogumaysan bixin inuu kaafir yahay ogu bixeen taa la socdo been baa laga sheegas taarikhda ayadaa dib oo aqriya fuqaau taabiciinoo dhan baa isku raacay waxaa ka hadhay xasan albasri iyo wadaad la sheegaa fuqahaa taabiciin shacbi caطaa saciid bnu jubayr taawus bnu kaysaan raggi culummada reer kuufa iyo reer ciraaqoo dhan baa isku raaca xataa reer reer yaman dahabi wuxuu ma khilaafin waxaan ka ahayn xasan albasri wa fii riwaaya ibraahim annakhaci walaa yasex ibrahim annakhaci wuu la socdo qolyahan la socdo taageersada awrat fuqaha baa loo yaqaanaa culummo micigiir ah oo kumaankumo fuqadii muslimiinta ardadii saxaabada ku baxday kaafir baatadiy boqorkaaduba maxay kitaabka rabbiga baad ka tagteen bay idhaahdeen juur baad ku aqdaamataan iyo dulmi wixii ilaahay weyneeyey baad bahdisheen wuxuu rabbi ihaanaysana waad xurmayseen diintii baad badelaysaan muslimiinmatihiin ay ku jihaadeen wadaad laakiin aan soo diyaargaroobin oo intuu judbooday xanaaqay inta badan ugu jabaa la socda hawsha ayadaa waxa dagaalka la yidhaahdo diyaargarow buu u baahan yahay sidaad masaajidda u dhex fadhida eed u fara jirjircisan maalin xanaaqdada rixlaha la boodo oo mooryaan soddon sano soo dagaalamayay oo birta calashaday oo garaaxay aad fooda geliso beerkunbu kaaga fadhiis ya maxaa tiri tarisa ka adigaa ah. waa idin gasha hadda kahor waa dira qalaf madi ka sheekeysha hadda soo ma garanaysaan eh, intay un aroor dhaqaaqeen oy webiga qallaaf ka gudbeen nimankii buurta saareen xmaarada la fidhaya berigaanka fooda geliyey ee yidhi waa babububda waa dhuusa yidhahdeen waxaan babububta qoriga maha dhuusa wey babbankii berigaankii la afuufayay qayladii ila xer ma taqaanee reeeyey minhaaj bay wataane ninkuu badan baa jidib wata iyo masaar sheekhii dagaalgeli wuxuu yidhi waxaan qaracda waa waa neefta xagga dambe ka imanaysa socda gala hal dhowr nin baa ka badbaaday wadaaddi baa la halabsaday way carareen waagidna beled weynay tageen xawaadla ka faa'idaystay culummadii hiiraan fadhiday fiqiga looga xirayn jiray waa wadaaddii qalaafa ka soo jabay wey sheekh jaamac alkasiiyo ciidankiisii warkama haysaa wadaad marka iska xanaaqay baasha qorshay u baahanta idinkoo wax qorshaysanin babamkadhihina waa neef hadhihina isilaaliya waa ku baabiina meesha aad hawshaa iskaga ilaaliya fandur ya bna aadam laa yalub waxaan u jeedaa xajaajoo noocaas ahaa yaa maalin ninbuu soo qabtay inuu diluu rabay waa faajirka aragtaan kule kaafir bu aan kule wadaadana waa aalim ay ku leeyihiin haddana reer sacuud kitaab bay qoranba inuu ahaa weli min awliya illahi saalixiin xajaaj almalik alcaadil almaluum bay ku yidhaahdeen alaabta sidii loo bedelay sooma aragtaa way socotaa baashu hadda korsagaydhama malki baki waa amiir eh, tajibu aacatu lahu samcu waaacatu uwirresl taagan baa sidaa yidhi mba waagu madaxweyne inoo ahaa waa in loo adeecay dhayn sida saxaabada loo adeeci jiray hageen la joogaa nimay waa iska kaftamaysaani xajaaj wuxuu yidhi waxba yaana war kugu daalin xajaaj wuxuu yidhi waryaa saad ma tukatay saaka haa buu yidhi xaggeed ku tukatay mrs hebel yaa maqhraatay kaagaa qolyaa annagaa annagaa usubka nugula tukaday inuu duluuna rabaa or iska tag buu maalin kale odan tukanin baan ku gaadi doonaa wuu sii daayey maalin aan uh, salaad subax jamaaca ku tukanin baan isiri doonnaa maanta waa sacadda marka xajaaj baaba sidaa u xurmani iska ilaaliya dadka ahlu salaadka xadgudubkooda iska ilaaliya wixii laakiin xaq sharci lagu yeesho waa meeshiisa ee waxaan ka hadlaynaa dulmiga aad u geysanaysa baa laga hadlaya wa can abi hurata radi allahu tacaala can qaala qaala rasul la sal slam yatacaaqabuuna fiikum waxaa isku kiin badeli tacaaqubku wa ityaanu aa'ifatin bacda aa'ifa laya tacaaqub koox baa iman koox kalaa tegi koox baa iman koox baa tegi yatacaaqabuuna fiikum waxaa isku kiin bedelaya oo isku kiin weydaaranaya malaaikatu bileyl malaaika habeenkii wa malaaikatu binahaar iyo malaaika maalinkii ah wayajtamicuuna waxay kulmaan oo xilka kala wareegsadaan warkana kala qaataan fii salaati اlfajr salaata subaxi wa salaati اlcasri waa ilaahay asturkiisi wey xilligan ogu roonaayo in salaadaha tukanaynay bay malaa'igtu isu yimaadona isbedelaan xilliga khaflada aynu ku jirro een xumaha ku jirro inay malaa'igtu intayn isbedelaan xilliga ay ku hagaagaan oo yoodhow war xun naga geeyaan ilaahay ma yeelin subxaana wa tacaala raxmatan bicibaadihi xilligan ogu roonayn bay isbedelayaan uma yacruju waxaa korayo cirka u duulaya aladiina malaa'igtii baatuu barye fiikum xalay malaa'igtii joogtay ee xalaydii la joogtay ayaa saaxuma kala tukada baxahay fayasaluhum allahu rabbiga weydiinaya wahuwa aclamu bihim isagoo ka ogaal badan isagaa ka og xaaladahina allah la socda malaa'ig isagaa ka og laakiin waa cibaaday u tahay iyagu in su-aasha ay ka jawaabaan oy xogta ilaahay ogaalkiisa hawl ayaga u taalla ma ah alla waad ogta macna weydan maya way jawaabayaan xogtay dhiibayaan waa cibaadadoodii ayagay cibaado u tahay kayfa taraktum cibaadii addoommayga maxadseed kaga soo tagteen fayaquuluuna taraknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum yusalluun daydhilaan ka warran waxaan ka soo tagnay iyagoo dhaantaynhay waxaan u tagnay iyagoo dhaantaynhay mabtu waa facshiri ilaahay baa na asturaya subxaana wa tacaala iyagoo tukanayaan ka soo tagnay iyagoo tukanayaan u tagnay mutafaqun calay xadiidkaani qolyaha nuxaadda waxay u daliishadaan yatacaaqabuuna ibnu maalik baana awsha aad u isaareeyey yani qaacida carabiya naxwiya oad garanaysaan carabtu waxay u badan yihin jumhuur alcarab wanuxaad waxay u badan yihiin ficilka ficilka haddii ismi daahira faacil u yahay oo loo tiiriyo ficilkii ismi daahira loo tiirinayo oo faacil u yahay calaamatu taniya lama geliyo walaa calaamatu jamci lama geliyo ismiga daahirka hadduu musanne yahay ama majmuu jamc yahay in laisku xidho ficilkoon calaamad wadanin iyo damiiru taniyatin walaa jamcin in loo tiriyo ismigii daahirka ee faacilkaabaa carab u badan tahay qaama zaydaani qaama zayduunaad odhanaysa sidaa waa sidii lagu yaqaana dhaqanku ahaa laakiin qoys la yidhaa reer bani xaarim kacaba waxay qabaan ficilkii oo loo tiirinayo faacil laba ah ama wadar ah oo daahir in ficilku qudhigiisi la geliyo calaamatu jamcin aw taniya oo tiraahdo qaamaa azaydaan qaamuu azayduun akaluunii luqatu akuluni baraakiid baad u taqaanaan markaad majruumi maraysaan ibn iska bedelo wuxuu yihi ma rabna anagu akuluni baraakiid waxaan dhahayna luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun biاleyl wamalaa'ikatu binnahaar muxuu qabaa asagu marka yatacaaqabuun ficilka maxaa laga hadda waawe waaw jamaaca la raaciyey oo calaamatu jamcin baa la raaciyey faacilkeedina waa ismiga daahirka malaa'ika ah saasuu saasuu qabaa wakii odhan waqad yuqaalu sacida wasaciduu wاlficlu liلظaahiri bacdu musnadu alfiyada sawabka ku odhan jiray waqad yuqaalu sacida wasaciduu taniye wاlficlu liلظaahiri bacdu musnadu tii wey laakiin riwaayaadka badankood baa sidaa uu maalig sheegay taageeraya laakiin riwaaya bukhaariya mid muslim iyo riwaaya bazaarba waxay leeyihiin almalaaikatu yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu billeyli wamalaaikatu binahaar iyo lilaahi malaaikatun yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyl wamalaaikatu binaar riwaayaadka marka xujooma noqonayaan qolyihii reer bani lxaari shaahid oma noqonayo laakiin riwaayaadka kalu marka anfacay taa ogaada dhib وعن بن عبد الله البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر baabkasuma gaari karo baabkan yarka balangaarhaad kuna cinda النبي nabiga agtiisaanu joognay maalin maalmaha ka mida fanadar nabigu wuxuu eegay ilى اlqamari dayxi buu eegay laylaة اlbadri oo afariyo tobnaad ah habeenka laylaة tamaam habeenkuu buuxsamo dayx baa laylaة اlbadri la yidhaahdaa dayx afariyo tobnaad aan ku guuray bay soomaaliya kugu leeyihiin فقال wuxuu ihi subanu inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamara sidaad dayaxan u aragtaan oo kale laa tudaammuuna miinka marna waa la shidaa marna waa la khafiifiya waa la fududeeya haddaad shidayso waxaad ka keenaysaa min aldammi walindimaami walisdixaam isku cidhiidyi baad ku fasiraysaa oo markaa ta'baa go'onoo tada waad kordhibi laa tadaamuuna dhihi oo tadii koowaad baa kaa goon isku cidhiyi maysaan isku dumi maysaan isriixi maysaan nin walba meeshuu taagan yahay buu rabbi ka arkahayaa sida dayaxa nin walba meeshuu doono oga arko haddaan tada aan shidno haddaan shidi weyno oon godnaan u jeeda waa min adaymi wاulmi laa tudaamuuna laydinku dulmi mahayo laydinku dhibi mahayo saad saa u leedin rafaadi maysaan wooyo bannaankaad ka arkaysaan min adaym ka keen aw min adammi walisdixaam ka keen waad kala duwaysaa marna waad godi marna waad shidi shid iyo god eh, shid iyo waxaad raacinaysaa kordhow ama godaal iyo khafiifin baad israacinaysaa dhib ma laha laa tudaamuuna ama laa tadaamuuna iscidhiidyi maysaan ama laydinku dhibi mahayo labadaa unbaad ku dhihi fii ru'yati ilahay aragtidiisa maxaa yeelay sida dayxoo kale nabigu wuxuu isku shabbahayaa aragtiba aragti ku shabbahay laakiin axadka la arkayo axadka la arkay kuma shabbihin sida dayxaad u aragtaan yaad rabbi u aragtibu nabiga aragti ku shabbahaya aragtidu siday u caddahay waadix u taoo laakiin dayx iyo alla nabigu iskuma shabihin lam yushabbih almar'iya biاlmar'iyi wainama shabaha الru'yata biالru'ya miyo nisbaana wadaada allow ayb xadiidkan maxaa ka khuseeya fadl salaa bal eeg hadda fain istaطactum haddaad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinka mashquulinin calىa salaatin salaad dusheed can salaatin tuqlab aan laydinkaga adkaanin calaa salaatin salaad bimacna ishaal baa laga wadaa anlaa tuqlabu inaan laydinka mashquulinin calaa salaatin can salaatin salaad tukashadeed qabla uluuci shamsi wa qabla quruubiha qoraxdiisi soo bixin ah iyo intan dhicin ka hora ah, muttafaqun calayh xadiidka maxaad ka fahanteen labadaas salaadoo lagu dadaaloo la ilaaliyo waa asbaabta keenta ilahay inaad aragto wa tacaala ishaadu inay ku doogsato rabbigaa aragtidiisa aakaro waxaa keenaya inaad salaadda u dadaasho ninka salaadaha u dadaali waayana rabbi arki maayo wy macnahaasaa meesha kugu jira muttafaqun calayh wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku yimid fa nadara ila alqamari dayax buu nabigu egay leylata arbac casharata oo afariyo tobnaad ah dayax buu arkay nabigu oon daruur ka sokaynin riwaayad badan maxdudku leeyahay dayax afariyo tobnaad oo daruur ka sokaynin oon lahayn indhihiinuna dhibqabin baad rabbi arkaysaa ilaahay markaynaan aakhara arkayno axaadiita ku timid waa mutawaatira wuu sheegay waana caqiidatu salaf saalix wixii diiday inkarana waa ahlulbidac ninkii dooniba ha noqdeene amaa adduunka intaan nool lahay ilahay la arki maayo ma caqlan laakiin ilaahay ah, adduunka in lagu arko way dhici kartaa laakiin aadama ma awoodo ru'yat اllahi wa tacaala fi اdunya waa jaa'izatun caqlan laakiin uma dhacayso maxaa yeelay ma awoodi karo aadama ma xamili karo aakhare markaynu tagno oo iimaanku xoogaysto oo cilm alyaqiin iyo cayn alyaqiin ay israacaan iyo xaqulyaqiin oon gaamuro bay ishaynu rabbi qaban kartaa subxaana wa tacala amaa hadda way daadan hadda haddaan saa dhahno way daadanaysaa qoraxda aad fiirinkaysaa rabbi eegaysaa nalkaa yarka haddaad indhaha cabaar ku taagto cabaar waxba arki maysid waad hamagsan gacantayd qabtaad dhihi iftiin yar baaba kaa faraxashaye rabbulcaalamiin ma awoodi karta inaad adduunka ku aragto abulxasan ashcari wuu khaldamay asagoo wuxuu yidhi laba qowl baan ka leeyahay masalada ru'yatullaahi fi dunya warkaa kuma jira iska dhe وعن بريد بن حسيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله صلاة عصر نinkii ka taga kas ooga taga فقad xabطa camaluhu camalkiisa waa hoobtay waa khasaaray rawahu الbukhaarي وman ykfur bاliimaani faqad xabطa camaluhu abu darda ba wuxuu odhan jiray man taraka salaaة اlcasri xatى tafuutahu min غayri cudrin faqad xabطa camaluh macnaha uu saxaabigu sheegayna waa sax xasan albasrina waa laga wariyaa sabab buuna xadiidku lahaayo taabiciga abumaliix ahaa yaa wuxuu yidhi buraydo ciidunu la socdaan la duullay waa xilli xilyaha ka mida anagoo halgamaynaa salaadda casar baana qabatay xilli daruuryo badanna way ahayd xilligu wuxuu war casar boobsiyo tukada daruurtaysa idin dagin nabigaan ka maqlay oo leh salaadda casar ninkay dhaafto camalkiisu waa burahaya sababkaas xadiidkuu lahaa cinda axmedin wakhayrihi idan qolyaha qaba salaada tagiddeeda lagu gaaloobana xadiidka calaa daahiri bay ku soconayaan nimanka aan qabinna way awilayaan daahirkiisa iskaga soco salaad aad tukan karto oo wakhtigeedii galay wax kuu diidayna uusan jirinoo cudurdaara ninkii kas ooga taga inuu ku gaaloobayaa raajixa wallahu subxaana wa tacala calam